بمجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alxamdu lilaah wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtana wasidnaa cilma watuqan ya kariim ya latiif allahuma sali wasalim wbaarik waancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin wabacdu waa kitaabkeeni matn abi shujaac ama algaayatu wataqriib waa dersigii saddex iyo tobanaad ee kitaabka insha allah waxaan ka bilaabaynaa kitaabu lbuyuuc kitaabu axkaami lbuyuuc beeca axkaamtiisa kitaabkii quseeyey beec waxaa la yidhahdaa muqaabalatu maalin bimaal maal maal in lagu bedelo calaa wejhin makhsuus ayadoo si gaara ah la ysugu bedelayo muqaabalatu maalin bimaalin calaa wejhin makhsuus shiikhuu wuxuu raximahu allahu tacaala kitaabuulbuyuuci kani kitaabu axkaami albuyuuci beeca axkaamtiisii axkaamta ahee kitaabkii ka sheekeynaya weeye waaya iyo wakayrihaa wixii ka soo haro oo min almucaamalaati wada ma garanaysaa mucaamalo wada ah albuyuucu halaathatu ashyaa'a ay halaathatu anwaacin beec waa saddex nooc shiikhu ku yiri raximahullah marka intaan beec la gelin beeci aan nidhaahna waa laba shay oo la isku bedelayo laba shay oo xoolo ah inaad adna mid bixisid mid kalena kusoo bedelatid adoo weji gaaraya hab gaara isticmaalaya beecaas tiirar buu leeyahay markii la badiyo shan noqonaya arkaanta beecu marka maxay noqonaysaa shan koo waxaa ah albaa'ic waa qofka wax iibinaya oo dukaanka jooga albaa'ic waa qofka wax iibinaya almushtari waa qofka soo iibsanaya labada marka waxaa la isku dhahaa caaqidaan ama alcaaqid alcaaqid baa la dhahaa marka labadaas baa'ic iyo mushtariga maxaa la yidhahdaa caaqid labo athaman lacagtii thaman waa lacagtii labo almacquudu bihi waa thamankii soo maah iyo almuthmanu almuthman waa kii la lacageynayay oo lacag shayga lagu bedelinayay afar weeye albaayic walmushtari athamanu walmuthman iyo asiiqatu asiiqata habkii beeca loo dhigayey marka siiqadu waxay u qaybsantaa laba qaybood iijaab iyo qabuul iijaab iyo qabuul shantaasaa marka u qaybinaysaa baa'ic mushtari maxaa laysu dhahaa labadaas caaqid thamankii lacagtii iyo muthmankii shaygii lacagta lagu iibsanayey maxaa laysku dhahaa macquudu bihi baa la dhahaa maxaa la dhahaa macquudun bihi shaygii yacnii heshiisku ka duldhacayo waay habka loo dhigayo beeca loo gadanayo sheeganaa kaa iibsaday kaa iibiyey anna kaa guddoomay oo siiqaa la dhahaa iijaabiyo qabuul iijaabiyo qabuul marka haddii laisku uruuriya maxay noqonayaan saddex xabo caaqid macquudun bihi iyo siiqatun mid kasta markaa caaqidkii labuu noqonayaa macquudun bihigiina muxuu noqonayaa labo siiqadiina iijaab iyo qabuul weeye marka iijaabka waxaa la yidhaahdaa bee qofka dukaanka jooga inuu asagoo hadloo yidhaahdo shaygan waan kaa iibiyey qabuulna muxuu noqonayaa kii ka soo horjeedo alaabta ganay inuu dhaho hee waa kaa guddoomay oo kaleeto iijaabi waa sidaas beeca marka sheikhu wuxuu yidhi halaatatu ashyaa saddex qaybood waa beecaas waa hee saddex qaybood weeye waaye kow baycu caynin shay in la gado shay in la iibiyo shaygoo mushaahadatin loo jeedo shay loo jeedo halkaa yaal in la gado ma ku dhacay shay la wada arkayo oo halkaa yaal in la iibiyo kaasi fa waa bannaan yahay mawlkaasu halkaa yaal baa soo gashay waxaa tidhaahday mawlkaas soo qabo moobilkan intay iga siinaysaa intaa iyo intaa waa kaa gaday waa kaa guddoomay cayn nooceeya wey cayntani caynin mushaahadatu waan loo jeedaa yacni ama sidaan loo jeedan haddii la rabee hore baa loo soo arkay markaa ma ku dhacay saakii guriga soo mareen gaarigii yaal bay soo ararkeen kadib bay kasoo tageen shan saac bay heshiiskii beeca galeen waxay gaariga aan soo arkayo saas saas saas oo indhahan soo saaray hee ama gaarigii shalay aan soo hubinay waa kaa iibinay labada jeerba markaa waa mushaahada ama mar horaa lasoo arkay oo inuu isbedelo ma isbedelayo inta badan ama haddaaba hee haddaaba loo jeedaa soo maa fajaa isun kaasi wuu bannaan yahay markii shuruuddiisii loo helo inuu shay muntafaca yahay oo waxtar leh shay daahira inuu yahay shay ninkii alaabta gedayay ma garanaysaa uu awooday inuu bixin karo haa waaya nooca labaadi waa baycu shayin shay in la iibiyo wey ila soco waa baycu shayin hee shay in la iibiyo shaygaasoo mawsuufin la tilmaamayo meesha ma yaallo mee goobta heshiisu ka dhacaya ma yaal baycu shayin shay in la iibiyo shaygaasoo hee mawsuufin la tilmaamayo sheegaasoo fi dimmati deyn ahaan ku maqan cid laga sugayo cid baa laga sugayaa inay keento waa kuu imaaday waxaan ku yidhi hebelow hee sogoaarida ma iibsi haa lacagtii waatan waxaan kaa rabaa gaari cad oo barobarkiisa oo nambarkaale oo motorkii wan yahay oo sidaas oo sidaasa asna ah. muxuu leeyahay keen lacagta kaa guddoome gaarigaasna maalin heblayaa ku keenaya warkaama ku dhacay maxaa loo yaqaanaa kaas baycu caynin baycu shayin shay in la iibiyo shay la arkaya ma maxaa weeye mawsuuf waa tilmaam baa lagu iibsanayaa shay saa iyo saa iyo saa iyo saasa warkaama ku dhacay fi dimmati deen ahaanna ku noqonoo cidda markaa tilmaanta la siiye hee laga doonaya inay inay keento marka biicaas magac baa u bixin doonaa marki magaciisna uu soo socdaa waa idin weydiin doonaa marka magaciis markaan gaarno fajaa'isun kaasi hee saxiix weeye markaasna waa ansaxaya fajaa'isun ay fa saxiixun waa ansaxayaa markaa isaguna goormuu waa ansaxayaa idaa wujidat markii la helo haye asifatu sifadii markii la helo calaa maa shayna lagu dul helo sifadii wasifa bihi lagu tilmaamayey calaamaa sina loo helo wasifa bihi lagu tilmaamay heshiiska dhexdiis heshiiskii baa la fiirinaya gaarigii markii la keeno heshiiska maxaana ugu qornaa tilmaamo warkaa ma ku dhacay heshiiska baa la eegayaa heshiiska hadduu mudaabiqeeyo maxaan leenahay fa saxiixun weye keen markaa mar hadda laba biic baa haynaa mid loo jeedo oo la kala gadanayo halkan yaalla iyo mid lagu gatay maxaa lagu gatay tilmaan lagu gatay soomaa waa kaa nooca saddexaad oo beeca ahi wa baycu caynin shay in la gato shay cayn in la gato ghaa'ibatin maqan oo meesha beecu ka dhacaya aan oolin lam tushaahad oo aan la soo arkinba walam tuusaf aanahee la tilmaamin aan hee la tilmaamin falaa yajuusu arrinkaasna ma bannaano markaa ma banaana maxaa laga wadaa kan xeerka saxiixa ku yimid wuxuu ku yidhahdo niyahow hee gurigii baan kaa iibinayaa gurigii ma waadan arag gudhi tilmaan laguma tilmaamin warka ma ku dhacay haa geelayga mid ka kamidaan kaa iibinayaa saas yani tilmaamna ma leh bicam labada hor maxay ahaayeen ama wuxuu hadda loo jeedo ama tilmaano lagu iibsanayo lagu maqan yahay soo maa labadaa midna asagu ma marka labadaa midna hee maleh oka kaas marka lama ogola baa layidhi wa baycu caynin cayn in la iibsado cayn markii lagu yidhaahday tilmaamo jidho markaa cayntaasoo haa'ibatin ka maqan aragtidii aan la arkaynin cayntaasoo lam tushaahad hee aan indhaha la saarin wey waaye ka warama haddii aan hore usoo arkay caynta wax oo ku imaanayana aysan jirin xaggee bay gelaysaa yaa masuuf miyay gelaysaa yaa gaariga horaa usoo arkay markaasuu nin gaarigiia ah, soo aragtaan ka iibinayaa hagee gelaysaa kow iyo labo mid isheeg kow iyo labo hagee gelaysaa kow bay gelaysa ahaa maxaa yeel mushaahada waxaan kusoo sheegnay imaanu hadda u jeedo ama hee ama uu soo arkay waxa isbedelayana hee aysan ahayn saa marka loo soco hwaka wa baycu caynin shay in la iibiyo haa'ibatin meesha ka maqan lam tushaahada aanan la arag walam tuusaf tilmaanna aan hee lagu gadan falaa yajuusu markaas ansixi mayo asagu saddexdaas marka loo qaybiya labana waa ansaxaysaa midna ansixi mayso saddexda marka markii beeca la qaybinayo oo saddexdan loo qaybinayo beecii waxaa laga fiiriyey shaygii la gedayey yaa shee maxaan ka eegnay beeca markii la fiiriyo shayga aan gadanayo intee u qaybsamayaa saddex qaybood shay markaa ku hor yaalla ama hore usoo aragtay shay tilmaanaa ku iibsanaysid iyo shay hee aadan arag tilmaanna aadan tilmaanna ku hayn labada hore marka waa ansaxayaan kan dambana hee ma ansaxayo weeye warkaas ma ku dhacay wayasixu waa ansaxayaa markaa baycu kulli daahirin shay kasta oo daahir ah beeciisu waa ansaxayaa shay kasta oo daahir ah beeciisu waa ansaxayaa shaygaas daahirkaayoo muntafacin bihi la intifaacsan karo haa waxtar mubaaxa leh bannaan waxtarkiisu uu bannaan yahay wax ku taraya haa wax ku taraya muntafacin bihi la intifaacsan karo wax ku taraya wey shay wax taraya shaygaasoo mamluukin mid la leeyahay ah oo qofka uu leeyahay gadaya saddex buu ku sheegay kow beecu shayga lagadayaa waa inuu yahee daahir waa inuu yaha horta xagga maxaa ku baxay shaygii asalkiisu najaasada ahaahee lama gadi karo warkaa maa ku dhacay khamradii oo kaleeto khamradaas asal najaasa maa lama gadi karo ha shay daahira maa maxaa kaloo shay daahira ku baxaya shaygii najaasada noqday laakiinse aan la dahiri karin najaasuu noqday lamana dahiri karo oo muxuu yahay kaas yaa ii sheegay tusaalean kusoo bixiyo waa dhexdaas asalkiisa najaasa eega haye shayga marka hore daahir buu ahaa najaasaa ku daadatay lama dahiri karo geesnimaa u baahan maxaa tiri yah biicaan lagu daray dee biyaaan lagu dar najaasada may waa daahire biyaha dacaan lagu darma najaasa haye yah okay biyii qolitaan ka yaraayo najaasa ku dhacday waxay ahaataba haddii biyaha la badiyo maxay noqonayaan daahir bay noqdeen najaasad bay ka baxi karaan haye aslan biyaha haddii la badiyo oo isbedelka uu ka baxo daahir bay noqonaya anigu waxaan rabaa shay markii masku daahir ahaa najaasaa ku dhacday lama dahirin kara saasuu ku tegi haye baktiga asalkiisu najaasa aha adiga nin se weye sheekh shayga najaasada maxaa u qaybin mar hore horta shay asalkiisu najaasatu cayn maxaa laga wadaa najaasa cayn laftaa najaasadu kaga jidaa kii baktiga noqday lafta najaasa isagu daahirnimo waxaan rabaa anuu shay daahir ahaa oo najaasa ku dhacday asalkeeda daahir buu ahaa najaasa ku dhacay waa mutanajis laakiinse lama daahirin karo yah maxaa lagu daray khamro ya dee khamra ka hadlaysaa khamrado asalkeeda najaasa ahayd aniga maxaan ku yidhi shayga najaasada ahi biyaha daahirka ahi wixii lagu daraba haddii la badiyo wasakhdii iyo wixii muuqaalkii uu ka baxo aslin biyo xagga iga dhiga meeshan biyo mau yaalaanba haye waxaan leenahay shaygaas muxuu noqonayaa subagii oo kaleeto ma shay kasta oo dareero ah oo biyaha ka soo haray yaah shay kasta oo dareera oo biyaha ka soo haray haddii najaasa ku dhacdo lama daahirin karo subagii fusada kugu jira haddii najaasa ku dhacdo dareerana uu yahay waa la qubayaa maxaa yeele lama daahirin karo kaas lafti kaa markaa shaygaas subagii najaasada noqo tusaale ahaan ama saliiddii najaasinta ku dhacday aan laba daahirin karin waxaan leenahay asna lama gadi karo warkaa ma ku dhacay marka daahir maxaa ku baxaya shayga asalkiisuu najaase ahaa ama shaygii marka najaasada ku dhacday hee aan la dahirin karin warkaa ma ku dhacay waay <laughs> darsigaa lasoo akriyo daahirin muntafacin bihi la intifaacsanayo oo qofku markuu shaygan gato uu wax ka faa'iidayo quraanja haddaa geedeed ka waran kiish quraanja maxay ku taraysaa muntafac maaha soo aan laba xaba oo beriisah eh, laba laba iniin oo beriisah eh, iga gada haba ku tari mayso shayga maxaa u baahannaha inuu inoodo muntafac shay la intifaacsanayo mamluukin qofkan uu leeyahay waxaan u gadayo haddaa adigu wixii aadan lahayn yeelashada qofka uu sheegan yeelan kara saddex midkood waay inuu caada u leeyahay ama wakiil laga dhigtay oo qoladii lahayd ee u wakiilatay hee inuu shayga u gado amase hee uu weli u yahay oo ilmo yarbaa xoolahan iska leh isagaa marka ilmihii buu baa loo dardaarmayo welibuu u yahay marka tamaluku muxuu noqonayaa saddex midkood inuu isagu leeyahay xoolaha inuu wakiilka yahay iyo inuu weli ka yahay saddexdaa midkood ayaa mamluuku ku noqonaya shaygii laakiinse sheeg haddaadan lahayn shay adaan lahayn haddaa kadid fuduuli baa tahay maxaa la fuduuli laba sacoo xaggaasin u joogay baa intaa ku soo xiratay suuqa keenta beecaasi ma jiro maxaa yeele xoola aad leedahay hee ma aadan gelin wakaa marka wayasixu wuu ansaxayaa beycu kulli daahirin shay kasta oo daahir abaa ah ansaxaya muntaficin bihi la intifaacsan karo waxtar leh oo bannaan weliba mamluukin oo la leeyahay oo qofka waxgadaya uu uu leeyahay walaa yasixu ansixi mayo baycu caynin cayn shay cayn waxa shay in la gado shaygaasoo najisatin najaasa ah ansixi mayso weeye walaa maa shayna in la gado ansixi mayso laa manfacata fiihi wax waxtar lehee aan ahayn waxa waxtar laysan ahayn waaya libaax baa soo gadata nafac maale libaaxtaa soo gadata muxuu kuu tarayaa ya aduu khatar <laughs> soo maa ha wixii waxtar le marka masala gaara waxtar aduu waxtar leeyahay xaggana soo gelaysaa muntaficin bihi baalkii guriga ku ilaalinayay muntafac weeye soo iibsanaysaa warka waa ku dhacay soo maa faslun fi riba halkaa marka beeci guud buu kaga baxay kitaabka wuu kookoobayaa masaaisha marka masaaisha la koobay waa dhuuxii dhuuxas fican u qabo kadib dhuuxii aa qabatay baa wax ku dhisaysaa warkaama ku dhacay labadaas sara oo yasixu meesha ka bilaabatay ilaa maa laa manfacta fii shuruudi beeca buu ku sheegay waa inuu shaygu daahir yahay muntafac yahay oo mubaax ah qofku uu leeyahay saddex shardi buu ku sheegay warkaama ku dhacay laba ka maqan maxaan dhihi karna qofku markaa uu hayo shayga inuu dhiibi karo neef ka fikaday oo meelnabausan ku ogeyn neef geeloo ka fikaday oo isbuuc ka maqan waa iibiye maba haye muxuu iibiya waayo markaa hee uu dhiibi karaa markaa uu dhiibi karaa faslun fi ribaa ribadiibuu fasal u yahay ribo waaya waalribaa fi aldahabi waalfidati waalmadcuumaati waay riba waxaa la yidhaahdaa xoolo laba meelood bay horta gashaa ribadu lacagihii dahabkii iyo fidadii waxaa gelaysa wax la yidhahdo ribo cuntadii la cunayeyna waxaa gelaysa wax la yidhaahdo ribo riwey maxaa tahay riwe waxa weeye labadii shay oo isku nooc ahaa in la kala badiyo baa ribe la yidhaahdaa warkaama ku dhacay yaah shan garaamu dahaba inaad ku iibsato lix garaamu dahaba halka garaamu dheeraadka aba ah muxuu yahay ribo wakaa macnu marka ribo waxaa la yidhaahdaa laba shay oo isku nooc ahaa oo cunto ahaa ama lacag ahaa oo la rabay inay isla ekaadaan in hee la kala badiyo ayaa maxaa la dhahayaa ribo taas waa nooc marka aan hoos ugu degano war waribaa ribadu waxa ay gashaa fi dahabi dahabkii iyo walfidati iyo qalinkii iyo walmatcuumaati iyo wixii la quudanayoo la cunayay saddexda qolaa gashaa bu kuli shiikhu dahab iyo fiday gashaa <coughs> waa lacagba yani inay lacag yihiin bay ugelaysaa darteed waa fahamta soo maa inay lacag yihiin bay ugelaysaa cuntadiina inay quud yihiin marka cuntadu saddex qaybood bay qaybsantaa cunto loo cuno qofka inay tabargeliso oo cunto ahaan loo cuno maxaa loo yaqaanaa quut maa yuqtaatu maxaa yaqaa iqtiyaat baa la dhahaa waxaa la quudanayo digirtii gelaydii haruurkii waxaa caadiga loo cunayo qofku markuu leey waxbaa cunaya beriiskii yah markaa beriiska cunaysa mafaakihaysa u cuntaa yah maya waxaa u cunaysaa cunto inay tahay aad quud ka raadinta soo maahan ikhtiyaat baa la dhahaa midna waxaa mid cuntada qeybna waxaa la yidhaahdaa baa la yidhi tafaku tafaku waxa weeye faakihaysi faahee faakihaysi yani timirtii cinabkii kuwaasaa soo gelaya faakihaysi baa loo cunaa cambihii mooskii kidaa waxaa kaloo jira cuntada ka mid ah kuwa loo yaqaan tadaawi tadaawi kuwa cuntada lagu daaweeyo kuwa cuntada loo daaweynaya <laughs> yacnii cuntadii bay macaaneynayaan dhanaaneynayaan udgooneynayaan ma ku dhacay ha milixdii iyo kaleeto iyo sanjabiishii oo kaleeto wixii la halmaala oo cuntada macaaneynaya cuntadii yani dharan u sameynaya tadaawi baa la tadaawi marka biniaadamka daaweyn mayaane cuntadii bay hagaajinayaan baa laga wadaa warkama ku dhacay marka cuntada untoo qaybsantaa baa layidhi ikhtiyaat tafakuyo tadaawi saddexdaba waa cunto ribadu way gelaysaa saddexdaba hee ribadu madcuumaad baa la dhahaa ribadu way gelaysaa weye lama kala badin karo wixii isku nooca shiibu marka kusii faahfaahinaya waa ribaa ribadii ku yidhi fi dahabi dahabkii ayay gelaysaa iyo walfidati fidadii bay gelaysaa iyo walmatcuumaati wixii lah la qowdanayay la qowdanayay marka waxaa loo qaybiyaa ribada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood riba alfadli wa riba annasiicati tusaalayaasha shiikhu toos kuu sheegi mayaa tusaalayaasha ayaa kasoo baxaysaa magacyadu riba annasiica iyo iyo riba alfadli riba alfadli waa yahay riba nasii'a waxaa weeye labadii shayoo isku nooc ahaa meeshii hal mar lagu kala qaadan lahaa hoo oo isii meeshii ahaan lahayd in la dibdhigo warkamaa ku dhacay ribal fadlina waxaa weeye labada shayoo isla ekaa in mid la badiyo tusaalahan bal fiiriya falaa yaxilu ma ansaxayo baycu dahabi dahabin lagu iibiyo bidahabi dahab kale walalfidatu fida in lagu iibiyo kadaalika sidaasoo kale fido kale in lagu iibiyo ma ansax ma aha oo lama ogola ilaa mutamaathilan inay isla eg yihiin mooyaane ilaa mutamaathilan inay isla eg yihiin mooyaane naqdan hadda la kala qaadanayo mooyaane naqd waxa wey maqbuud hadda la kala qaadanayo mooyaane xagaa marka maxaa ka fahamtay lacagihii dahab iyo dahab markii la isu gadayo shan garaamoo dahaba markii lagu gado iyo shan garaamoo kaloo dahaba soo laba dahab maa shiikhu wuxuu yidhi laba shardi baa u yaal markaa isu gadaysaan qoftana dahab haysatay qoftana dahab bay haysatay markii laisku gadayo oo dahabkan aan haysto kaaga iiga gad markay noqonayso yaah wuxuu ku yidhi kow waa inay isla yihiin shan garaamoo dahabkan ah waa in lagu iibiyaa shan garaamoo dahabkan ah haddii kan shan garaamoo dahaba ah lagu iibiya lix garaamoo dahaba ah, ribo weeye ribadaas magaceed ribal fadli baa la dhahaa way kala badat warkaa ma ku dhacay ribal fadli yani dheeraad baa ku jira shardiga waa shardiga waa inay isla soo maa shardiga labaad waxa weeye maqbuud naqdan waa in hay hadda keen shanti ma haysaa shantigan ha hoo naqdan adna keeno qabso naqdan wey markaa ma ku dhacay shardi saddexaad baa lagu daraa xaalan shaqadaas wayna hadda dhacdaa xaalan marka saddex shaqaa meesha ka soo baxaya kow mutamaathil waa inay yihiin labo naqdan oo maqbuud ah waa in hadda lakala kala qaataa xaalan waxa weeye xaaladaas lagu jiro beeca waa inuu xaaladaa dhammaadaa waa inuusan dib hee u dhicin wey dib uusan u dhicin marka saddex shard labada marka labada lacagto isleegyihiin yaah boqol doolar baa wadataa ninkanna waxaa tiri boqolkan doolar tusaale uu iska jilicsan yahay boqol doolar iska jilicsan soo jiri karo baa boqolkan doolar niyahow boqol doolar kale iigu bedel waa ka gadatay wuu jilicsan yahay iyo siddeetan aan ku siiyo doolar ma jirto marba haddii waxu doolar wada noqdeen maxaan dhahaynaa yah boqolkaan keen boqol hee boqol doolar qabso hadday kala badan yihin maxaan leenahay ribaal fadli baa ku jidha marka saddex saa u fiirana koo waa inay mutamahin siman yihiin labo waa in hee hooyo si ee tahay saddex xaalan waa inay tahay xaaladda hadda la jooga hee wax deena waa inaysan hee xaal maxaa la wadaa wax deena waa inaysan jirin weeye wax deenaysan marka lacagaha marka laisku gadayo deen lama ogola deen hee lama ogola fidadiina waa lamid saddexaas qabso markaa labadaas hadday isku mid yihiin maxaa leenahay mutamaathil qabt iyo iyo xaal saddexdaasaa la iska rabaa xaalan mutamaathilan maqbuudan waaya walaa baycu maa shay inuu gadana sax ma aha ibtaacahu uu qofku soo iibsaday xataa yaqbidahu ilaa uu la wareego waa masaale cusub ayadana soo maa walaa baycu maa shay inuu gadana lama ogola qofku ibtaacahu uu soo iibsaday xataa yaqbidahu ilaa uu la wareego oo uu shaygii la soo wareego waxaa soo gadatay hadduu eebba kuu roonaado ninbaa eh, waxaa kala hadashay baatojoog waxaa tiri gaari hebel gaariga noocaas oo saas oo saas oo saas oo saas oo saas tilmaamtaale ii soo gad somaaan soo heshiiskaas oma dhicin lacagtiina waa dirtay shan kun baa dirtoo lacaga beecaas noocee buu noqonayaa noocii dambeeco shay-in mawsuufi dib u noqon soo maahan bes shaygii isagoo kuu maqanoo qofki waa ka iibs beecaa meesha ka dhacay subiic ma dhicin lacagta baa udiibta wixii annabaa kuu keenaya bisuusan ku dhicin ayib intaan lagu keenin qof haddaa kasii iibisa ka waran markaa gaari ii maqan oo lacagtiisa aan bixiyey oo iisoo socday baa jiree shan kun bii usoo socdaaya shan kun iyo lix boqol iga siiso ken gacanta haye waa kaa gatay taasuu sheikhu diidayaa gaarigaas buu ku yidhi kuu maqan ma sii iibin kadib adigu ilaa aad gacantaada uu soo golo xataa yaqbidahu ilaa uu qofku la wareego wareegiddu markaba noocay badan tahay siyaabo badan ba wax loogula wareegaa shayga haddii shay la qaadi karo uu yahay ama shay meeshuu yahay laga kaxayn karo waa inaa qaadataa waxaagii warkaa ma ku dhacay yaah hadduu gaari yahay fariisin lagugu soo wareejiyaa haye hadduu kitaab agadata kitaabkii hee qabdiga makan ku dhacayaa hee meeshay kala tagtaa oo kala qaadataa haddii aad shaati iyo surweello iyo gadateen iyo xijaabe iyo maxaan leenahay shaygii marma la qaadi karaa haa qaado meesha kala bax qabdigii wakaa shayga aan la rari karin siyaabaha markaa bulshada ayaa u taqaan oo guri baa qofku gatay guriga ma la rujin karaa guriga gatid guriga la wareeg baa lagu siga kula wareegaysaa guriga guriga lama rujin karo waxaa kula wareegaysaa furiisa in la soo dadkii ka gadatay inay gurigii ka baxaanoo kuu banneeyaan warkaa ma ku dhacay qabdigii waa macnihiisu marka qabdiga hadba shayga meesha yaalaa gadatay bay bay heeh ku xiran tahay suu noqonayo walaa baycu maa shay gedidiina ma bannaana ibtaacahu uu soo iibsado inuu sii iibiyo xataa yaqbidahu ilaa uu ilaa u heeh la soo wareego walaa baycu laxmi hilib inuu ku iibiyo ansixi mayso bilxayawaani inuu xayawaan ku iibiyo haa walaa baycu laxmi hilib inuu ku iibiyo hee bilxayawaani inuu xayawaan ku iibiyo hilib hee ansixi mayso warkaama ku dhacay maxaa laga wadaa neef eh, geelay qasheen qolyahani geeri jeexiisibaa xaafadda deriska u timaadee baadiyaha inta badan war neefkaa geela jeexiisa shan neefo ariya yaa iga siiso jeexi neefka la siinayaa shan neefo ariya soo arrinkaas ma bannaana kitaabku muxuu leeyahay baycu laxmi hilib in lagu gado hee bil xayawaani xayawaan in lagu gado ma ma banaana xayawaankii la cunayay iyo kii aan la cunayn labadaba isku mid waaya wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahabkii in lagu gado bilfidati qalin fida in lagu iibsado mutafaadilan ayagoo kala badan naqdan haddana la kala qaadanayo naqdan maxaa weeye hadda hee la kala qaadanayo hadda maxaa tusaalaha ka muuqda tusaalihii hore muxuu ahaa dahab lagu gadanayay dahab haddana tusaaluhu muxuu yahay dahab lagu gadanayay qalinay fido soo maaha maxaa kala duwan markaa lacag bay wada yihiin kulligood laakiinse maxaa kala duwan maxaa kala duwan nooca maxaa kala duwan magaca guud maxay ka yihiin lacag sooma ma ahayn laakiinse maxaa kala duway noocii kanna waa dahab kanna waa fido marba haddee mar magacyayu kala duwan yihiin waa la kala badin karaa laakiinse maxaa shardiyo yaalla in hadda la kala qaato wax deynana aan la gelin saddexii shardiyo dahabkii dahab marka lagu gadaya u yaalay mid baa laga tanaasulayaa labadii kala haraysa warka ma ku dhacay maxaa laga tanaasulayaa kii ahaa kii ahaa hee inay simeyn inay isleeg kii ahaa baa laga tanaasulayaa maxaa lagu bedel maxaa la dhahayaa way kala badnaan karaan laakiinse maxaa la iska rabaa hadda ha la kala qaato wax deynana lama ogola haddaan noo ka waran nin yahow shan garaam dahaba iga gad haye toban garaam oo fidaa ama labaatan garaam oo fidaa iga gad beri baan ku siinayaa daabka siisii dhinaca way ka saxan tahay oo ah dhinaca ka saxan tahay nacee nacee ka saxan tahay mutafaadilinayi way saxan tahay mushkila male way kala badan karaan soo maa soma kala badan karaan laakiinse maxaa khaldan maxaa maxaa naqdan maxaa maqan laba shardo ahaa naqdan iyo xaalan baa maqan hooyo si den lama ogole tii ahayd baa meesha ka maqan waxaanna beecaas beec saxaya mahae beecaas saxaya maaha waa ribo marka ribada maxaa u qaybana laba qeybo riba alfadli iyo riba hee hayees haye xasan riba alfadli iyo nasii ahaa nasiia nasiia marka maxaa weeye in la dib deyntian haddaan sheegayo kale biris waxaan ku siinayaa nasiia ay noqonaysaa labadii shayoo isleekaana in la kala badiyo maxay noqonaysaa fadli bay noqonaysaa saa oo la soco waaya wakadalika sidaasoo kale waxaa ah almatcuumaatu waxyaabihii la quudanayey baa la mid ah laa yajuusu ma bannaana baycul jinsi jinsi jinsi in la gado minhaa jinsiga xaggiisa in lagu gado bimithlihi asagoo kale ma bannaana ilaa mutamaathilan inay hee isla eg yihiin mooyaane naqdanna naqdanna hee hadda lagu kala wareegaya ay yihiin mooyaane naqdan waxa hadda la kala qaadanayo tii hore dahab iyo lacag bay ahayd tanna maxaa weeye cunto wixii la quudanayey quudkii la cunayey ayagana labadii quuda ee isku midka ahaa tusaale timir magaca timir waa magaca guud soo maahan yaah jinsi baa la dhahaa noocyada timirtana nooc nooc baa la yidhaahdaa timir macaan waxaa jirta timir xun baa jidha mid fiican baa jidha caji waa jirta soo maahan way noocyo badan tahay sax beriiska magaca guud beriis buu ka yahay beriis mati baa jira mid kaloo burbuuran baa jira soo maa marka magaca guud jinsi baa la dhahaa magaca hoosena noocyo weeyema shiikhu marka wuxuu yidhi qolyihii wadaaga magaca guud yaa la iibin kara ilaa saddexdii shardaan soo sheegnay dahabka usoo sheegnay inay isla eg yihiin hadda la kala qaadanayo wax deenana aysan aysan gelin kiish badara maxaan leenaha ninkan wuxuu haystaa sanad hore badar usoo go'ay ninkan wuxuu haystaa sanadkan badar soo go-ay ma fahamti maxaan dhahaynaa markaa ninkan wuxuu ni yahow eh, badarkayga kiish ka mida maadaama mid hore uu yahay yaa haaf badarkaaga cusube iiga iibi maxaad leedihiin arrinkaas ka warama xukunkeeda muxuu noqonayaa saxiix walaalaa saxiix maaha soma waa baatil beecba beecan saxaya maaha cilada ku jidha maxaata mutamaail maaha mala socotaan mutamaail hee maxaa la rabay ama ha cusboonaadaan hamaysan cusboonaan hee kiish beri kiish badara iyo kiish badara in la isku gado waaya niyo kiish badara kiish badara iiga iibi keegana waa ku siin doonaaye beris waxaan ku siinayaa kaaga sii sii waa beecayaa beec maxaan leenahay arrinkaase arrinkaas arrin soconay maaha waa beec yaa laanse guryaha qaarkood maxaa ka dhaca qarad ee amaahi baa ka dhaca qarad waa beris haya go-aya nuskiila isiisi qarad baa la beec maaha taas waa amaaha kan laans waa beec iga iibi erayadaan kala fahamta iga iibi markaan dhahayo waayahay laa yajuusu ma bannaana beecu jinsi jinsi in lagu iibi minhaa oo jinsiga ka mida bimiliha isagoo kale ilaa mutamaathilan isleeyihiin mooye naqdan he haddana la kala qaadanaya mooyaane warkaa waa ku dhacay soo maa timirtii timir ninkan timir xun buu haystaa ninkana timir fiican kiilo timir xunan iyo honus kiilo timir fiican ay sii waxaan ka yeeli mayno haddaa rabti inaad timirteeda heshid kiilo iyo kiilo aan ku bedelona sababto maxay tahay timir bay wada yihiin mar haddii magaca wadaagaan hee laakiinse hadday yihiin ka waran waa tane wayajuusu waxaa bannaan baycul jinsi jinsigii in la iibiyo minhaa oo kaa ka mid ah bikayrihi mid kale in lagu iibiyo baa bannaan mutafaadiran asagoo kala badan naqdanna hee naqdanna hadda la kala qaadanayo waa beriis iyo iyo diir oo kaleeto kii haafkan digirta waxaad iiga iibisaa hee kiishkan badarka maxaan leenahay waa la ogol yahay waa hee maadaama digir bay wada yihiin badar bay wada yihiin waa la ogol yahay laakiinse hadda hee qabso sii marka hadday kala duwan yihiin laba shardi bay leeyihin hadday isku mid yihiin maxay leeyihiin saddex shardi bay leeyihin waaya walaa yajuusu ma bannaana baycul gharari beeca kidinta la kidinta beeca gaadmada ah oo qofka la gaadaya hee ma banaana beec gaadmaa waay oo gaadmadu see ku imaanaysaa qofkii shay ma garanaysaa uusan aqoon buu qatay maradaas maradaasaan kaa iibiyey mara dumar miyaa mise waa mar arag kala garamaysid beeca beecul qarar baa la dhahaa shay aadan garanayn in qofku uu kaa iibiyo beec majhuul ah beeculqarar baa la dhahaa mhm. waaya faslun fil khiyaari khiyaarkii kala doorashadii qofka la siinayey khiyaarku saddex qaybood weeye khiyaar maxaa laga wadaa adiga markaa maanta ii timaado anoo tukaan leh oo adiga gadato buwaag lix xaba ah beycu asal waxaa weye markaa iga gadato oo aad magaranaysaa low qaadato anna lacagteeda qaato saasuu ku waajibay lagama laaban karo ma fahamti haddii beic laga laaban karo dee adduunku ma asagaa socon lahaa miyuu socon lahaa adduunku waa maya shiihow dee maasharaygta kaan kaa qaatay ku soo celinaya lacagta ii soo celi beic baa lama sameeyeenba mar fahamti masale marka beicu hadduu mar dhaco maxaan leenahay ka laabasho ma leh markaasaa marka si guud markay masaladu sidaas ahayd diinta islaamku saddex arrimood bay ogolaata saddex doorasho bay qofka siisa doorashada kood waxaa la dhahaa khiyaarulmajlis shiikhuu noo sheegi doonaa magacyada noogu sheegi maya wuxuu noogu sheegayaa macaaneyntooda keliya khiyaarulmajlis doorashada laba waxaa la dhahaa khiyaaru shardi doorashada saddexaad maxaa la dhahaa khiyaarul cayb khiyaarul cayb saddexaad doorashada diinta islaamkuna siisa laba diinta caadi noo siisay midna qofkaa khiyaar la inuu qaato inuu iska daayo saddexaasuu ku geliya shiikhu wuxuu ku yidhi walmutabaayicaani labadii qof yaah labadii qof ee wax kala iibsanayay bilkhiyaari kala doorasho ayay leeyihiin maa lam yatafaraqaa inta aysan kala dhaqaaqin oo aysan kala tegin intaas faasilada ka horeysa markaa maalam tafaraqa ay ku joogto khiyaarulmajlis baa la dhahaa maxaa loo yaqaanaa khiyaarul majlis khiyaarulmajlis maxaa weeye marka aniga alaabta iga gadatay yaah intaa dukaankayga ku jidho waxaa khiyaar u leedahay inaad ka laaban karto khiyaar waxaa la dhahaa qofku inuu kala doorasho u leeyahay beecii inuu saa kusii socodsiiyo iyo inuu beecii ka laabto khiyaar baa la dhahaa macnaheeda afan somaan imdaau lcaqdi caqdigu inuu sii socdo aw faskhuhu ama caqdigii in la kansalo labadaas doorasho qofkii in la siiyo maxaa loo yaqaanaa khiyaar marka qofku markuu dhaho mobilkii baan kaa magaranaysa waa kaa gatay oo meeshii uu kaga gatay uu ku jiro bakhaarkii ama meeshii fooniska lagu gadayey intaa meesha uu ku jiro oo uusan meesha ka bixin maxaan leenahay waxa uu leeyahay khiyaar ah inuu ka ka laaban karo beecii intaa meesha ku jiro hadduu bannaanka u baxo oo meeshii ka baxo waxaan leenahay khiyaarkaas wuu dhammaaday ma soo celin kartid warka ma fahamtid khiyaarka marka inta meesha lagu jiro ama labada qof ay isla joogaan yaa qofkii wax kaa gaday baa la socotaa amase meesha uu kaaga gaday baa ku jirtaa dukaankiisii inta aad la joogtid khiyaarka iyo kala doorashada kala doonanaysa inaad beecii sii wado aad tiraahdo beecii waa ku qancay waa sii wadaya iyo inaad tiraahdo beeci waa ka baxay oo xoolahayga ii soo celi yaa doorashadaas lagu siiyey maxaa loo yaqaanaa khiyaarulmajlis majlis maxaa la dhahaa meesha goobta majlis waa goobta la fadhiyo oo beecu ka dhacay kala doorashadii qofku ku lahaa taas ma fahamto horta labo walahumaa labada qof waxay leeyihiin an yashtaridaa inay shardi xirtaan an yashtaridaa inay xidhaan shardi ah ama inay shardistaan alkhiyaara qofkii inuu khiyaar leeyahay ikhtiyaar qofki inuu leeyahay ilaa alaaati ayaami ilaa saddex maalmood markaa taleefonkaigaa gatay ama ayagataa waxaa tidhahdo niyow taleefonkan saddex beri baa soo haysanayaa waa soo tijaabinaya waa soo eeganaya haddaa ku qanaco saasaan ku gatay oo beeci baan ugu ansaxay oo aan ugu dhamaystirma haddii kan la soo celinayaa warka ma ku dhacay maxaa loo yaqaanaa kaah khiyaaru shardi baa la dhahaa khiyaaru shardi warkaa ma ku dhacay ilaa intee soconaya ilaa saddex beri baa ugu badan hadduu shan beri qabsada waa baadil ka kac weeye saddex beri laba beri hal beri niyu gaariga waxaan kasoo hubinaya gaari waa kaa gatay keen qabso waa kaa gatay shantii kun waa gaariga furiisi ugu soo wareeji saddex beriyo khiyaarana waa isiinaysaa oo aan raba inaan he gaariga iska soo fiirsiyo warkaa ma ku dhacay khiyaarka marka qofkaa dooranaya hadduusan asagoo dhihin saddex beri isii malaha warkaama ku dhacay yaa amase kii alaabta gaday laftigiisa bakiyaarka qaadan kara ni alaabti waa kaa gaday laakiin saddex beri isii alaabtii inaan soo ceshan karaya in kale ah warkama fahamti khiyaarka maxaa loo yaqaanaa khiyaarush shardi wa idaa wujida haddii la helo bil mabiici shaygii lasoo gaday caybun haddii cayb lagu arko nuqsaan baa lagu arkay dhaawac ku yaal baa la arkay yaah caybta maxay noqon kartaa saddex midkood waxyaabihii aa ku gadatay anigu waxaan rabaa mobil saasoo saasoo tilmaamtaa leh oo magaranaysaa dhowrkaa fiijar ay ku jiraan oo calaamadaha leh wixii aa ku gadatay oo isku ogeydan haddaa ka weyda waa cayb warkaa ma ku dhacay yaah cayb weeye waxaa kaloo ceeb noqonaysa shayga aad soo gadatay bulshadaad meesha joogta waxay ceebta u taqaan ceeb caadiyo ka soo baxday oo dee dhaawac soo gaaray wixii la halmaalaa ah. ayadoona ceeb bay noqonaysaa kii alaabta kaa gedayey inuu dhibaato u geysta shaygii laftigiisina hee oo ficil uu sameeyey ceeb bay ayadana ku noqonaysaa weye marka ceebtu waa saddex midkood soo uruuriya wixii ceebuu ku yimaada shayga yah haddaan hubsanay in isagii kii inta anaga inta adiga adaa soo gata soo maaha yuusuf alaabtii aa soo gadatay haddaa ku aragtay ceeb meesha ceeb haddaa ku aragtay ceebtaasina ee ku dhacday inta aadan soo gadan ka hor yah waxaa xaqulaga naceys tiraahdo iga celi badeecadii xumaatay yaa iska leh ninkeeda iskale ninkeeda ahaa ceshun iyo xoolahagiisii ama ii bedel baasha khiyaarka maxaa loo yaqaanaa khiyaar lacayb bil kadib adoo haystabaa waxaa kusoo baxaya cudur cudurka marka la ogaaday waxaa la ogaaday intaadan soo gadan ka hor inuu hee inuu lahaa maxaan leenahay iska celi khiyaarka maxaa loo yaqaanaa khiyaarul caybi khiyaarul cayb ama cilladii ku timaado sheega khiyaarkii ka dhalanayay waidaa wujid haddii la helo caybun cayb haddii lagu arko buu yidhi filmabiici shaygii lasoo gaday falilmushtari qofkii wax soo gatay radduhu inuu celiyo ayuu leeyahy calfooni markiiba ha haddaad iska haysato maxaan leenahay aa ku qanacday radduhu inuu celiyo calfooni markiiba walaa yajuus ma bannaana baycu thamarati miro inuu qofku iibiyo mutlaqan sideedaba ilaa bacda buduwi salaaxihaa ilaa bacda buduwi salaaxihaa ilaa mooyaane bacda buduwi salaaxihaa wanaaggeedu markuu soo muuqdo biseelkeedu salaaxuha biseel buduwina soo muuqasho marka waxaan leynaa ilaa bacda buduwi salaaxihaa biseelkeedu markuu soo muuqday kadib mooyaane mirihii geedka geedka saarnaa waa xaaraan buu kuyidhi shiikhu inaa iibisid ilaa mirahaasi hee biseelkooda uu soo muuqdo yacni hadday midho timira ahayn tusaal ahaan jaalle ay soo noqdaan oo kaleeto shaygii aan midabka lahayn macaan macaan markuu soo galo ama dhanaan soo galo oo kaleeto warkama ku dhacay marka wuxuu ku yidhi shiikhu walaa yajuusu ma bannaana beycu thamarati mirihii in la gado mutlaqan sideedaba ilaa bacda buduwi salaaxihaa ilaa mooyaane hee markii biseelkeedu uu soo muuqdo lama gadi karo buu yidhi sheikhu raxima tacaala beertii aad timaaday ninkan geeda timiraa u baxay ama cambaa u baxay ama moos baa u baxay warkama ku dhacay mouska iga gad maxaa leenaha laba midkood mooska geedka ma ku geedka mooska iyo geedka ma gadanaysaa maya ma ku gadanayo moos keliya miyaa rabtaa moos keliyaa rabaa moos keliya kaa gadi mayo hal shardi baan kaaga gadayaa hadda iga goosanaysidba yuusan bislaan hadduu rabee biseelka biseelnimadiisu inta insun biseel uusan gaarin yaa inta ka horeysa miraha waxaa lagu gadan karaa in la goosanayo keliya miyaa garanaysaa haa iga gooso laakiinse qofku inuu yidhaahdo mirihii oo aan bislaan hee baa kaa iibsanaya geedkana ha iigu yaalaan taasuu shiikhu diidaya warkaa ma ku dhacay laakiinse maxaa loo gol yahay war miryaha miyaa gadanaysaa haa bisida kahor miyaa u baahanta haa haddaba hee iga guro iga guro hadda iga gooso warkaa ma ku dhacay taa waa la ogolyahay muxuuse diidayaa shiikhu geedka ha iigu ha igu yaalaan marka mirihii labaan u kala saaranaa mirihii in la gado ayagoo biseelkooda soo muuqan iyo in la gado biseelkooda markuu soo muuqday kadib soo soomaan ayagoo biseelkooda markuusan soo muuqan ka hor lama gadi karo ilaa in hee markaas markaa la goosanayo mooyaane mirihii eh, beertii cambahahayd beertii cambahahayd qofkan waan kaa gadanaya mirihii aan bislaan oo biseelkooda soo dhowaan maxaan leenaha hadda guro wailaa miyaa kaa gadi mayo niyahow ama geedka ku gado warkama ku dhacay haddii biseelkeedu soo muuqdo markaas qofka waa laga gadi karaa maxaa markaas eh, shidadii laga baqaya meesha way ka baxdaa walaa baycu maa shayna lama gadi karo fiihi ribaa riba ay ku jidho bijinsihi mid lamida laguma gadi karo radban asagoo qoyan ila labana caanihi mooyaane ila labana caanihi hee mooyaane laba shay oo riba gasho oo qoyan layskuma gadi karo ilaa caanaha mooyaane caanihii caana waa lagu gadi karaa ma ku dhacay yaa xagga markaa ka soo baxay timirtii qoyaneed oo markaa aan weli biseel gaarin timirta marka suminan arag timirada magaalada la keeno oo oo jaala iyo macaan suminan arag rudab baa ladhahaa meesha ku dambeysay oo timir inay noqoto ma aysan gaarin ma ku dhacay taa marka rudabtaa waa radbi way qoyan tahay maxaa leenaa markaa taasoo kale hee mid la mid oo rudaba in lagu gado hee ma bannaana sababta mataqaanaa ee sheegay sababta labada shay oo isku midkaa maxaa shardigu ahaa inay is ina isleegihin soo maahayn okay kiilo rudab ah timir rudab ah iyo kiilo timir caadiya ma tan markay rudab tahay marka timir caadiya noqoto maxaa dhici karta inay shiiqdo dee way shiiqaysa maxaa ku jira hadda rudata maxaa ku jira weyqooyinta maxaa ku jira biyaha ku jira soo maahan marka markay muddo taal maxay samaynaysaa haddee shiiqdo marka kiiladii ma noqon doontaa tolow xaggaa marka maxaa meesha ka baxaya shayga ahaa inay isleegi marka shaygu wuxuu ku yidhi waxyaabaha ribadu gasho kuwa qoyan hee la gadi karo maxaa laga soo reebay keliya caanaha caanaha koomba caanaha koomba caanaha lagu gadi karaa buu ku yidhi sheikhu faslun fi salami salamka ma ku darnaa yaa waayahay xaada bilaa tawfiiq wsala allah wasalam caleyh maxamed ajmaciin